بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشرائط التيمم خمسة أشياء meesha wuxuu ka guda galay gebagabaysiga ama boodhaysiga gebagabaysiga waa tahaaro bedel ah isticmaalka biyaha waxaana lagaga tahaaro qaataa xadadka yar ee waysada waajibiya iyo ka weyn ee qabayska waajibiya labadaba waa lagaga طahaaro qaataa sida biyahoo kale shuruud buu marka leeyahay gabagabaysigu iyo waajibaad iyo sunan sida weysadoo kale iyo waxyaalo buriya kuwii buu marka ka hadlaya wuxuu yidhi wa sharaa'iqu اtayamumi gebagabaysiga shuruudihiisu hamsatu ashyaa'a waa shan shay shan shay waa shardi u ah shardiga wuxuu ka wadaa bimacnaa intaan cibaadada la gudagelin wixii laga maarmaan ah ee in lala yimaado ay tahay cibaadadaana markaa ka baxsan baa shardi laga wadaa cibaadada wixii gudaheeda ah ee laga maarmaanana rukni baa la dhahaa faradna way dhahay marka sharaa'iqdu wax weeyaan intaadan gebagabaysigii gudagelin maxaa loo baahan yahay ayib shan shay baa marka laga maarmaan ah ta koobaad waxa weeye wujuudu اlcudri cudurdaar jiritaankiisa bisafarin safar sababtii ku yimid aw maradin ama xanuun dartii waa inuu jiro cudurdaar keenaya inaad isticmaasho carada beddelkii biyaha cudurdaarkaasi ama sabab safar buu ku imaan ama sabab xanuun iyo cudur buu ku imaanaya adiga biyihii isticmaalkoodii waa inay suuroobi waayaan safar maxaa loo yidhi bimacnaa markaad safarto waxay u badan tahay inaad biyo weydo soo maa fain lam tajiduu maaan baa markaa meeshaa imaanaysa haddaad biyo weydaan safarkay u badan tahay in biyaha la waayo maradkuna waxa weeye biyihii baa waxaad ka baqaysaa haddaad isticmaasho in ay xanuun kugu kordhiyaan ama xanuunku haya bogsoodkiisa inay dib dhigaan ama jidhkaba ay dhib u geystaan markaasoo kale biyihii waad ka tegiyo boodhkaasaad carradaa isticmaalaysa marka wujuudu lcudri waa shardiga labaadi waxa weeye wa waqti asalaa salaadda wakhtigeedii waa inuu soo galay yacni salaadda aad u gebagabaysanayso intaan wakhtigeedii la gaadhin ma gebagabaysan kartid uma sii gebagabaysan kartid macnaha sababtu maxay tahay waxay leeyihiin xadiidkaa wuxuu leeyahay fa ayumaa rajulin min ummatii adrakathu salaatu falyusallii ah, marka idraaku salaa wakhtigeedii waa inuu soo galay leeyahay talabaad waxay leeyihin tayamumku waa tahaaro loogu talagalay daruuro wakhtigoon soo gelinna daruura maba jirtaba soo ma daruura waxay timaadaa markii wakhtigii salaadda la gaadho sidaas daraaddeed xilligaasay daruuradii joogtaa xilligaa unbaana gebagabaysigu bannaanaanaya marka waa in waktigii salaadu soo galo ayib waa shardiga labaad shardiga saddexaadi waxa wy wa alabulmaa'i biyo raadintood markii wakhtigii soo galo oo xilligaad gebagabaysan lahayd la joogo waa inaad raadiso bal inaad biyo heli karto laakiin waa markaad u gebagabaysatay biyola'aan maxaynu nihi cudur baa loo xanuun baa loo gebagabaysan karaa soo ma haddaad xanuun u gebagabaysatay biyo raadin uma baahno markaa laakiin biyaha waxaad raadin markaad gebagabaysigaaga sababta keentay ay tahay calashaani biyaan waaye marka intaadan gebagabaysanin horta biyo raadi raadiban inaad heli karto almuhim meesha aad joogtay ku xidhan tahayoo haddii markaa aad isleedahay wallahi haddaad yaro warwareegto ama wax fiirfiiriso ama baadhbaadho inaad biyoinaad biyo heshaha dhici karto haddii aad isleedahay baadhis baa lagaa rabaa marka maxaa yeele aayaddu maxay tidhi fain lam tajiduu somayna haddaydaan helin helitaan la-aantu goormay noqon ya waa raadin kadib soo maa ayib ama ma ahee haddiise laakiin meesha aad joogtay iyo duruuftaada iyo aad ku qanacsan tahay haddaad biyo raadisay inaadan helayn ood yaqiin ama halabatu danni malahaagu saa u badan yahay raadintu markaa laazim maaha ayib wa alabu lmaa'i iyo biyo raadintood waa shardiga saddexaad shardiga afraadi waxa weeye wa tacaduru isticmaalihi biyihii isticmaalkoodu inuu suroobi waayo Ah. yani wuxuu u suroobi waayayaa <clears throat> biyihii waad heli kartaa laakiin isticmaasho kuuma suroobi karaa biyaha meeshay yaalaan iyo adiga meeshaad joogto ayaa waxaa idin dhexeeya maalan cadow baa idin dhexeeya biyahaas haddaad aaddo waxaad ka baqaysaa inuu cadow ku dilo ama tuug ku hesho ama subabawarba ay ku qabsato ma suubaawar baad ka yaabeenaba qoorta ku goysaba marka waad baqaysaa ama waxaad ka baqaysaa libaax iyo shabeel iyo waraabaad ka baqaysaa ama waxaad ka baqaysaa alaabtaada haddaad ka tagto intuu kuu soo doomaroo kaa xado cidaad kaga tagta ma leh ama dad aad la socotay baaba kaa tagahayo haddaad biyo raadiso biyihii meel bay jiraan haddaad raadiso waxaad ka yaabay in lagaaba tagaba oo safartu kaa tagto dhibna ku gaadho marka waxaan leenahay tacadara isticmaaluhu biyihii waa la helay laakiin isticmaalkoodii baa markaa suuroobi waaya hawlo kaloo adag baa ka soko maray sooma markaa markaasi wax weeyaan iyadana waa la gebagabaysana ayb wa icwaazuhu biyaha waayitaankooda bacda alabi raadin kadib macnaha waa la yidhaahdaa laakiin macno kalea ka fiican la yidhaahdo icwaasuhu ubaahashadiisa uu biyaha u baahday bacda alabi raadin kadib icwaasku laba macno waa noqda waayitaan waa la yidhahdaa waxaa kaloo yidhaahdaa ubaahasho biyihii waa la hayaa laakiin waa loo baahan yahay cabitaan baa looga baahan yahay xayawaan muxtaram ah ayaa u baahan aadama ah ama noolo kale ah sidaas daraaddeed haddii biyihii ayna qaybsamaynin cabitaan iyo u qaybsamaynin iyo inaad ku weysaysato markaasi cabitaanka la hormarinaya gabagabaysa markaa wa icwaasuhu ubaahashadiisa biyihii loo baahdo bacda alabi raadin kadib ama waayitaan iska dheh labada waa laydhi waaturaabu iyo caradii adaahiru ee daahirka ahaa ka caradaasoo lahu isagoo uu sugnaaday ubaarun cara ay u sugnaatay ah, ubaarun boodh uu u sugnaaday boodh waxaa kaloo iyadan shuruudda ka mida inaad hesho caro daahir ah carradu hadday nijaas tahay bimacnaa laguma gebagabaysan karo shardiga labaad caradaasi waa inay boodh leedahay boodh wax gacmahaaga soo raaca waa inay leedahay ayib maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa hadduusan waxbaba kaa raacaynin oy maalan quruurux tahay ya oynan boodh lahayn ama bus lahayn markaa laguma gebagabaysan karo cinda shaaficiya wa jucilat lii turbatuha xadiikaasi daliishanay caradeediiba waxaa layga dhiga dhulka tahuuran baa layga dhiga aan ku dahaaro qaato marka turba waxay leeyihiin waxaa ka laasimaya carawa sidaas daraaddeed nusuusta aayadda qur-aanka saciidka cabirtay iyo axaadiista kale ee saciidka cabirtay saciidka waxaa lagu qaydayaa riwaayadaa dhahaysa turaabka dhahaysa ama waa inuu derbi yahay wax kaasoo raacayaan oo gacmahaaga markaad saarto bus kaasoo raacayso ama waa inay carrada caadigoo busku soo raacaysata haddii kaleeto maya bay leeyihin ayib wuxuu yidhahay fain khaalatahu carradaasi aad ku gebagabaysanaysa khaalatahu haddii uu dheeho oo uu ku dhex darmado jisun nuurad Ah, jisigu waa waa nuuradda aw amase ramlun ama quruurux bacaad lam yujzi markaa ma gudayo soo carro mayna dhih carradii waxaa ku qasantay jinsi kale waxaan iyada ahayn oo quruurux baa ku qasmay ama meahee nooc kaleoo nuurad iyo baashan la yidhaahdo muxuu ahaaye shamiite iyo waxaasaa ku qasmay markaasi lam yujzi ma gudayo buudi maxayna u gudaynin lianna caranimadii waa inay carra tahay sooma dhihin caranimadii khaalis ma ah waxbaa ku dhex jira marka ayib intaasi waa shuruudaha tayamumka wa faraa'iduhu waajibaadkiisu tayamumka waajibaadkiisuna arbacatu ashyaaa waa afar shay markan waxaad gudagashay inaad gebagabaysato afar shay baa lagaa maarmaana markaa anniyatu waya midda hore waa niyada inaad niyeysato cibaadadan aad gelayso iyo dahaaradan aad carrada ku dahaaro qaadanayso waa inaad niyaysato ood qalbiga gashato ood ka go'aansato ayib wa masxulwajhi iyo wejiga masixidiisa wejiga ood gacmaha mariso waa ta labaad wejiga intii biyaha la marin jiray ayaad labada gacmood markaad carrada saarto ayaad markaa wejiga marinaysaa walyadayni iyo labada gacmood oo la masaxo ay masxulyadayn waay labada gacmoodoo la masaxo iyagana macalmirfaqayni labada xusul lala qabo labada gacmood waa inaad masaxdo ilaa xusulladooda ilaa marfiqaynka sidii weysadoo kale ayib bimacnaa wejiga garanay waxay leeyihiin maadaama ay gebagabaysigu bedel ka yahay waysada intii waysadu gaadhi jirto gacanta ka gaadhi jirtay waa in la gaadhsiiyo ayib waxay deliishanayaan aar cabdillaahi bni cumar oo daciif xadii ahaan daciif waa mawquuf waay oo dhahaya tayamumku waa darbataan laba gooroo dhulka lagu dhufto darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfiqayn hal garaacis wejigaa lagu masixi midda labaadna gacmaha ilaa xusullada laga gaadho saas w ayib daliil ahaan waa laga xoog badan yahay laakiin madhabkaa saas daliil ahaan waxaa xoog badan in la masaxayo labada kaf oo keliya ee gacanta inteeda kale aan la masaxaynin xadiidka camaar ibnu yaasir baana macnaha ku tusay waana madhabka imaamu shaafici fi lqadiim waa qowluhu lqadiim qowlka qadiimkaabaa ah ka xoog badan qowlka jadiidka ah waa meelaha qadiimka xoog badan yahay daliilka marka la fiiriyo saas way macanaha waatartiibu weeye kala tartiibin tartiibka maxaa laga wadaa soo marray sooma ah, sidaa loo soo sheegay waa inaad isugu xijiso wejiga gacmaha wabas maxaa la diidan yahay inaad gacmaha ka bilowdood wejiga dambaysiiso taa ha yeelin wey macnaha ayib wa sunanuhu gebagabaysiga sunnooyinkiisuna alaaatu ashyaa waa saddex shay saddexdaa hore waa waajib waa laazim aantood tayamumku ma asaxayo saddexdanna waa sunna oo haddaad la timaadana waa khayr iyo dahaaradaadii oo dhammaystiran haddaad ka tagtana dahaaradii ma burayso dahaaradii waa asaxaysaa wa sunanuu sunooyinkiisu alaaatu ashya waa saddex shay altasmiyatu alla magacaabid bismi llahi ah, markaad gabagabaysanayso inaad tidhaahdo bismi sida weysadii qabaysiga oo kale wataqdiimu lyumna midigtoo la hormariyo cala lyusraa bidixda laga hormariyo ayib marka la gebagabaysanayo wejiga iyo labada gacmood soo maaha labada gacmood baa marka midig iyo bidix kale leh marka midigta ku hormaroo ma kadibna bidixda masaxoo ka dambaysay ayb wlmuwaalaatu ya sunnada saddexaadi waxa weye almuwaalaatu waa isku xijin xidhiidhin waay ah, xidhiidhin oo maxaa laga wada xidhiidhinta ya aynu soo marnay ah, waa inuusan wakhti dheer u dhaxaynin labada xubin wejiga masixidiisa iyo gacmaha masixidooda waa inuusan wakhti dheer u dhaxayninoo kala jarin kala goynin baa la rabaa macnaha ayib maxaa yeele weysadii baynu ku soo marnay soo maa maadaama uu tayamumku bedel weysadii ka yahay xukunkiisuu qaadan bay leeyihi sidii oo kale waa bal isagaaba ka daciifsanba ayib gebagabaysiga marka iyo tayamumka saan soo sheegnayba markaad ka gebagabaysanayso mxuu xadadka yar oo weyse u baahan tahay iyo markaad qabays u baahan tahay oo xadadkii weynaa aad ka gebagabaysanayso qaabku waa isku mid uun waa wejigaa la masaxayo iyo labada gacmood yacani ma kala duwanaa sida markaad biyo ku dahaaro qaadanayso midna qabays u yahay ya midna u yahay weyse oo xubnaha qaar ka mida la dhaqaya u yahay saas ma aha gabagabaysigu iyo gabagabaysigu waa uun hal nooc haddii qabays bedel ka yahay iyo hadduu weyse bedel ka yahay halkaa noocun buu noqonaya maa ayib waladii midka yubtilu buriya halkanna wuxuu ka gudagalay gebagabaysiga dahaaradiisa maxaa buriya waladii midka yubtilu buriya atayamuma gebagabaysiga alaaatu ashyaaa waa saddex shay ka koobaadi waxa weeye maa abtala alwuduu'a wixii weyse jabiyey wixii weysada jabin jiray gebagabaysigana waa jabin karaa soo ma leanna weysadaa ka xoog badan soo maha gebagabaysiga ya haddiiba tii xoogga badnayd uu jabiyey tii tabarta darayd yarayd miyuu u daahaya saas way marka wixii weyse jabiyoo dhan waan soo barannee gebagabaysigana waa jabiyaa wa ru'yatu lmaa'i ayaa jabiya sidoo kale waa shayga labaad ee gebagabaysiga jabiya wa ru'yatu lmaa'i biyaha araggoodii fii hayri waqti asalaati salaadu wakhtigeeda wakhti aan ahayn aad aragto maxaa laga wadaa haddaad biyo aragto adoo gabagabaystay waxaad u gabagabaysatayna ay ahayd biyo la'aan ya maaha inaad sabab kale u googay maalan xanuun haddaad u gabagabaysatay ama biyaha qabowgoodii baad ka baqdood u gabagabaysatay markaa biyo araggoodu way jabin maayo soo ma laakiin goormuu jabinayaa marka sababta aad u gebagabaysatay ay ahayd biyo la'aan biyihii baabaad aragtayba markaa waa jabaya ya waa inaad gebagabaysato marka ayib xadiidkaa macnaha tilmaamayo ina saciida ayiba tahuuru lmuslim ya carada wanaagsan waa mu'minka midka daahirisa wain lam yajid ilmaa cashra siniin toban sanaba hadduusan biyo helin buu iska gabagabaysanaya maxaa li marka faida wajada almaaa ya falyumisahu basharatahu jidhkiisa markaa ha taabsiiye yacni biyaha isticmaala wey markaa faina dalika khayr marka wuxuu yidhi fii hayri waqti salaa muxuu ka wadaa biyaha markaad arkaysa ee tayamumka uu kaa jabinayo aragga biyuhu kaa jabinayo waa markaadan salaad ku jirin soo ma adoo intaad gebagabaysatay salaaddii galay baad biyihii aragtay ma jabaya maya salaadaada waad dhammaysa laanna jaaniskiisii lasoo soo dhaafay haddaad imaan lahayd intaana salaada gelin ya waa tayamumkaygu waa jabi lahaayo waa kugu weysaysan lahay laakiin maadaama salaadaydii aan galay tu damba mooye maca salaama wey markaa soo ma ama markaabaad salaadii ka baxday oo dhammaysatay kadib aad aragtay biyaha salaaddii aad tukatay waasay ku tagtay soo ma soo celin ma leh saas mana saas daraaddeed wuxu uhi waru'yat biyo araggooda fii hayri waqti salaati salaadu waktigeed hayrkii aad aragtay yani adoon salaad ku jirin aad aragtay waay ayb wariddatu way midda saddexaadee jabisa gabagabaysiga alriddatu diinka noqosho diintoo laga noqdo oo laga baxo walciyaadu billah ruux hadduu isagoo gabagabaystay oo dahaaro qaba uu diinta ka baxo walciyaadu billah oo u gaaloobo markaana gabagabaysigiisu waa jabaya ayb intaasuu kaga soo baxay kadibna meesha wuxuu ka gudagalay kabmooyinka jidhka la dul saaro meel baad jabtay markaasaa kabma la saaray ama way murkacatay markaasaa kabma la saaray meeshaa kabmadu saaran tahay haddii ay meelihii laga weysaysanayay ka mid tahay ood weyse u baahato ama kabmaa ku saaran oo qabays baad u baahatay ah see loola dhaqayaa meeshaa dusha wax ka saaran yihiin taasuu meesha ka gudagalay wa saaxibu ljabaa'iri buu yidhi kabmooyinka ruuxa u saaxiibka ah yamsaxu wuu masaxayaa calayhaa kabmada korkeeduu masaxayaa wayatayamamu wuuna gebagabaysan wayusallii wuuna tukan ayib yacnii haddii meesha kabmadu saaran tahay ay tahay xubnihii laga weysaysanaya meel ka mida waxaad isugu daraysaa xubnihii kale horta waa dhaqi waad ka weysaysan xubinka kabmadu ku taallana intiisa bannaan baad asagana dhaqi maxaa soo hadhay intii kabmadu saarnaydna kabmada korkeeda ayaad masixi gacantoo qoyan ayaad korka ka marmarini intaa markaad samayso yaad haddana gebagebaysan ya marka inta bannaanoo la dhaqi kabmada korkeedoo la masixi intaa kadib oo la gebagabaysani saasaad isugu daraysaa ah, macnahaas w ayib walaa'ic kadalika waxaa la mid ah haddaad qabays u baahato iyaduna waa la mid jidhka intiisa kalea daqi inta bannaan korkeedana waad masaxi markaad qabayska ka soo baxdana ya waa gebagabaysani ah, saasaa laga wada wasaaxibu ljaba'iri kabmooyinka ruuxa u saaxiibkaa yamsaxu wuu masaxayaa calayha korkeeda wayatayamam wuu gebagabaysani wayusallii wuuna tukan walaa icaadata soo celinna ma ahaanin calayhi korkiisa salaaddaa inuu soo celiyo laguma laha in kaana hadduu yahay wadacahaa kabmada mid dhigay ama saaray meesha ay saaran tahay calaa uhrin dahaaro korkeeda mid ku saaray hadduu yahay yacni markaad kabmada jidhkaaga saaraysay haddaad dahaaro qabtay oo adoo daahir ah oo weyse qaba kabmadu ay jidhkaaga fuushay markaas salaadda aad saa ku tukato soo celin maysa maxaa yeele waxay u dhigantao kale yani waa sida khufkii oo kale soo ma soo khufka maydnan soo marin fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn marka meeshan maadaama ay qarisay meel la rabay in la dhaqo ma sax bay leedahay gebagabana waa lagu dari salaadda saa lagu tukadayna la soo celin maayo waa goorma waa markii aad daahir ahayd markaad kabmada lagu saaray ama aada isa saaraysayba haddaadan daahir ahaynna maxaa laga fahmaya ya ha calayka alicaada markaa salaadaad saa ku tukato dhan waad soo celinaysaa marka ah, sax salaadda ka tegi mayse oo intaad intaa isku dartaa tukan laakiin salaadahaasoo dhan hadhow markaad kamada iska furto hadhow waa inaad salaadaha soo celiso saas way macanaa ayib walaa icaadata calayhi soo celin korkiisa ma in kaana hadduu yahay wadacahaa kabmada mid dhigay calaa tuhrin meesha ay saaran tahay mid saaray hadduu yahay calaa duhrin dahaaro korkeed xaaluu daahir yahay isagoo dahaaro qaba hadduu meesha dhigay marka iyadaa soo celis male salaaduhu saa ku tukaday ayb wayatayamam waa masalo kale masaladanna wayatayamam wuu gebagabaysanay likulli fariidatin salaad kasta oo waajiba wuu gebagabaysanaya ah, salaad kasta oo waajib ah waa inuu gebagabaysto wayusallii wuu tukanayaa bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi ayuu wuxuu ku tukanayaa maa shaaa wuxuu doono oo min annawaafili sunnooyinka ka mida muxuu ka wadaa hal mar markaad gebagabaysato ama aad boodhaysato hal salaadoo farada basaad ku tukan kartaa salaad kaleoo farada haddaad u baahato waa inaad haddana u gebagabaysato gebagabaysigaagii hore hal salaad basuu ku fulan yahay oo farada laakiin salaadaha sunnada ah intaa doontaad ayaga ku tukanay ya iyaga intaa doonta ku tukan laakiin farad hadday tahay salaad kasta oo farada gebagabaysi iyo boodhaysi madax bannaan bay u baahantahay ayib saasay leeyiin waxay u deliishanayaan ya cumar baa waxay leeyihiin ya waxay ka warinayaan bayhaqi saxiix yatayamam likulli salaatin wain lam yuxdit salaad kasta waa u gebagabaysanayaa hadduusan xataa weysada ayna na tayamum ka jabin xataa hadduusan kii hore ka jabin waa inuu salaad kasta u gebagabaysto waxaa kaloo leeyihiin tayamumku sidiisaba waxay leeyihiin waa mubiix ee raafic ma ah maxay ka wadaan mubiixa waxa weeyaan xadadkii muusan kaa kor yeelin sida biyahoo kale laakiin cibaadada unbuu kuu banneeyey xadadkii weli waad qabtaa saas daraaddeed inaad qabto waxaa ku tusi nebigu sal alla alay wasalam camr ibnu caas markuu tujiyey raggiisii isagoo eh, intuu qabow ka baqay oo gebagabaystay ayuu tujiyey ciidankii ciidan buu hogaaminah markuu tujiyey oo lasoo noqdo madiine la yimid buu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam asallayta biasxaabika wa anta junub warmaaduu janaabo qabaad ragga tujisay buu ku yidhi hadduu u gabagabaystay ogow wa anta junub ta labaad haddaad janaabo ka gebagabaysato marka ugu horrayseed biyo aragto waa inaad qabaysato haddii gebagabaysigu marka uu janaabadii kaa kor yeelay qabaysii dambe lagaama dooneen bay leeyihiin sidaas daraaddeed waa waxay leeyihiin tayamumku cibaadada unbuu kuu bannayne xadadkii kaama kor yeelin waa mubiix walaysa biraafic bay leeyihi sidaas daraaddeed maadaama uu saa u tabardaran yahay salaadaha waajibkaana culus yihiin halkii tayamunba hal salaadunbaa lagu tukan karaa laakiin sunnooyinku iyagu waa iska fudud yihiine intii la doonaa lagu tukan bay leeyihin adugu warkaasi waa falsafada uu madhabku iyo adilada wax ku dhisayo wayatayamamu likulli fariidatin wayusallii wuu tukanayaa bitayamumin waaxidan hal tayamum maa shaaa wuxuu doonoo min anawaafili sunnooyinka ka mida ah. falun intaas tayamumkiibuu ka soo baxay halkanna wuxuu ka gudagalayaa nijaasooyinka wa kullu maa'icin shay kastoo qoyan oo kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada jid ka soo baxay najisun waa nijaaso ila almaniya manida mooye shay kastoo qoyan oo ama xubinka taranka ka soo baxay ama dabada iyo gadaal ka soo baxay waa nijaaso saas man ama shay caadi si caadiya uga soo baxa labada meelood ha noqdo sida kaadida iyo saxarada ama shayga naadiroo ka soo baxa ha noqdo sida madida iyo wadiga wixii la mid marba hadduu qoyan yahay soona baxo labadaa meelood ka soo baxo waa nijaaso ilaa kaadida mooye waxaan ula jeedaa waxaan dhihilaa ilaa manida mooye ilaa manida mooye manidu inay daahir tahay ayuu madhabku qaba waana sida xooga badan sida xadiidka caaisha laga faa'idaysanayo ayib manida waxaa la mid a yaani mani marka la leeyahay waa xayawaanaadka oo dhan waay bini aadam keliya maaha bini aadamka iyo xayawaanaadka noolaha oo dhan manidoodu waa daahir ilaa eyga iyo doofaarka mooye waxaa la mida ukunta iyaduna waa daahir bay leeyihin ayib asalka masaladaa waxaa asal wa bini aadamka manidiisa kuwa kalena waa looga qiyaas qaadanaya oo manida aadamka aadamaha ayuu shabaha bay leeyihin ayib daahir ha ahaado manidu daahir ha ahaato laakiin sida mustaxabkaa in la dhaqo waayo dhaqideedu waa sunno laakiin waajib maaha oo nijaasa maaha macnaha wuxuu yidhi waqaslu jamiici alabwaali kaadid oo dhan ama kaadiyaalka dhaqidoodu wal awraasi iyo saalooyinka dhaqidoodu waajibun waa waajib awraasu waa saalada waa saxrada xayawaanaadka soo ma saxrada xayawaanaadka iyo saaladooda iyo kaadiyaalkooda kaadida xayawaanaadka oo dhan dhaqidoodu waa waajib buuyidhi waajib waa waajib xayawaanaadka markaan leenahay bini aadamkaa galaya saas macanaha noolaha oo dhan kaadidiisa iyo saxaradiisa waa in la dhaqo dhaqideedu waa waajib maxaa yeelay waa nijaaso ayib ilaa bawla asabiyi ah. waxaa lagala muransan yahay uun kaadida xoolaha la dhaqdo iyo saaladeeda masaalada xoolaha la dhaqdayo kaadidoodabaa muran iyo dood laga qabaa oo madaahibta kale ka doodsan yahi laakiin bini aadamka kaadidiisa waa laysla ogolyahy kuwa aan hilibkooda la cunin kaadidoodana waa laysla ogolyahay iyo saaladooda laakiin kuwa hilibkooda la cuno saaladooda iyo kaadidoodu ma nijaasa lada shaaficiyahaa saas maana ayb ilaa bawla asabiyi ilmaha yarkaa kaadidiisa mooye alladii kaasoo lam ya'kul aan cunin alطacaama cuntada aan cunin waa la dhaqi sooma dhihi dhaqiddaasuu ka soo reebaya ilmaha yarka ah ee weli aan cunto gaadhinee naaska hooyo ku eg naaska basuu nuugaa ama caano basuu cabbaa kaa isaga akaadidiisa mooye waa nijaaso laakiin la dhaqi maayo dhaqidaa laga soo reebaya nijaasada waxay u qaybiyaan shaaficiyadu saddex qaybood nijaasa ama najaasa muqallada iyo mutawasita iyo khafiifa nijaasada muqalladada waate waa nijaasada eyga iyo iyo doofaarka mutawasitaduna waa nijaasooyinka intooda kale khafiifaduna waa ilmaha yarkae wiilka wiilka yarkae dhashay ee weli aan cunto gaadhin kaadidiisa sabiga waay sabiyada maaha gabadhu iyadu ya dadka waaweyn bay la mid tahay waa la dhaqi ilaa bawla asabiyi ilmaha yarka wiilka yarka ah sabiy wiilka yarkaa kaadidiisa mooye alladii kaasoo lam ya'kul aan cunin alطacaama cuntada aan cunin fa fainahu isagu yadhuru wuu daahir noqon birashi lmaa'i biyo firdhintooda calayhi korkiisa lagu firdhiyey ilmaha wiilkaa yarkeen weli cunto gaadhin asaga hadduu meel ku kaajo kaayadiisa waxaa ku filan in biyo lagu saydho biyahaasi inay ka daataanna shardi maaha in la dhaqo oo gacanta lagu dhaqana shardi maaha biyaha umbaa lagu saydhaya waa takhfiif axaadiista nebigaasaa u kala qaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kaadida wiilka iyo midda gabadha walaa yucfaa la cafin maayo can shayin shay xaggii oo min annajaasaati nijaasooyinka ka mida la cafin maayo la saamixi maayo oo dhaqitaan laga saamixi maayo ila alyasiira waxa yar mooye oo min addami dhiigga ka mida ah. waalqayxi iyo malaxa ama maash kolba dhahdoba ayib wax yar oo dhiig ama malaxa mooye nijaasooyinka wax kaleoo la saamixi oo la cafin ma jiro waa in laba dhaqa wey macnaha laazim wey dhaqitaanku iyo wamaa laa nafsa iyo waxaan dhiig lahayn iyo wamaa shay laa nafsa dhiig lahu isagoo uusan u sugnaanin saa'ilatun oo shubmaya dareeraya nafsigu hadda waxaa laga wadaa dhiig baa laga wadaa waxaan dhiig dareeraba lahayn ayib waxaan dhiig dareeraba lahayn wuxuu ka wadaa maya wamaa laa nafsadaasi hadal damba waay nijaasooyinka waxaa jira waxyaala macfiyaho aan dhaqid u baahnayno yacni layska saamaxay maxay tahay waa dhiig yaroo maalan ku gaadhay oo kale wax yaroon badnayn intaa yartaa waa macfi ama maahe maalan malax yar yaa kaa soo baxday ama marada kaa gaadhay waa macfi wax badan wax iska yar waa intaa yartaa waa iska macfi bay leeyihin ah, ayib leanna waxay leeyihiin waa waxay adag tahayba in laga ixtiraazo in layska ilaaliyaaba yarba ayib ficlan saxaabadu ridwanullahi calayhim maryahooda oo dhiigu ku yaallo dhaawaca iyo markii dhaawacmaan iyo aaaar badan baa kusugan inay ku tukan jireen wamaa laa nafsa wixii aan lahayn dhiig wamaa shay laa nafsa dhiig lahu isagu uusan u sugnaanin saa'ilatun oo socda waxaan dhiig dareeraya lahayn idaa goortii waqaca uu dhaco fil inaa'i weelka uu ku dhaco oo wamaata uu ku dhinto fiihi dhexdiisa fa innahu isagu laa yunajisuhu ma nijaasaynayo waxaa jira cayayaanaad yaryaroo aan dhiigba loo abuurinba asalka iyagu dhiig ma leh cayaanaadkaasi hadday ku dhacaan weelka ama biyaha ama caanaha ay ku dhex baktiyaan ma nijaasaynaya maxaa ka mid ah daqsigoo kale daqsiga iyo iyo maxay quraanjada oo kale quraanjada iyo sidoo kale waxay dhahaan shilinta oo kale ya shinnidoo kale a baashan la yidhaahdo muxuu ahaay eh, injirtoo kale jirtu dhiig ma leedo laakiin dhiiggeedu asal maa dhiig waxay markay wax qaniintay dhiig heshaa yuu dhiigu galaa soo ma kanaacadoo kale soo ma dhiig iyadu male leh laakiin dhiiggay dhuqdaa yaa galaa haddayna muddo bini aadanba qaniiniinba dhiig ma yeelanayso marka waxyaalaha aan dhiigga lahaynen dhiigba ilaahayba u abuurinba dhacaan bay leeyihin laakiin dhiig ma leh kuwa noocaasoo kale hadday ku dhex baktiyaan waxyaalaha maa'icaadka ee qoyan ma nijaasaynayaan xadiidkii dubaabkaa ku tusaya nebigu wuxuu yidhi midkiin hadduu eh, weelkiisa uu baalkii ku dhaco daqsigu ku dhaco muxuu yidhi ha mukuursiiyo soo ma ha mukuursiiyo kadibna ha ka tuuro ayib mukhrisiinta maxaa ka dhalanaysa soo inuu ku dhex baktiyo maa waxaa kutusi marka inuusan nijaasaynin taasaa laga qaadan ayib wlxayawaanu xayawaanka nooluhu kulluhu dhammaantii daahirun waa daahir wlxayawaanu nooluhu kulluhu dhammaantii daahirun waa daahir intuu nool yahay wey nooluhu intuu nool yahay oo uusan baktiyin hadduu baktiyo waa nijaas laakiin noolaha dhammaantii intuu nool yahay nijaaso ma ah ilaa kuwan uu ka reebi doono mooye maalan dameer baa wuxuu dhex galay biyuu dhex galay ama bisad baa dhex gashay ama jiir nool baa dhex galay maadaama uu nool yaho weli uusan baktiyin nijaaso maaha jidhkiisu nijaaso maha wax ma nijaaseeyo taasaa laga wadaa ila alkalba eygii mooye walkhinziira iyo doofaarkii iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda ka dhasha aw amase min axadihimaa midkood ka dhashay mooye soo soo marin macnahaas a eygu isaga oo nool buu nijaasaya doofaarkuna isagoo nool buu nijaasaya wixii ay gaadhaan waa nijaasaynayaan laakiin noolaha kaloo dhan intuu nool yahay waa daahir macnaha way macnaha laga wada ayib eyga nijaasanimadkiisa waa u toogi doona qaabka loo dhaqi doono xadiiska ayaa tilmaamay toddoba goor dhaqa dhaqa haddii la yidhina nijaasanimaa laga faa'iidaystay bay dheheen doofaarkana nijaasanimadkiisa aayaddaa laga qaadanoo aayaddii suurat lancaam soo maahayn aw laxma khinziirin fainahu rijsun fainahu rijsun waa nijaaso macnahaasay ayay ka qaatay inkastoo aimada shaaficiya qaar ka mida ibnulmundir iyo waxaan ujeeda imaam nawowi ay leeyihiin ayaddaasii macnahay kutusaysana dood baa ku jira daliil kaloo ku cad nijaasanimadkiisana lama hayl wakadalika qaabka loo dhaqayo waa doofaarka ayb wlmaytatu baktigii kulluhaa dhammaanteed najisatun waa nijaaso ila samaka malaygii mooye waljaraada iyo ayax walaadamiya iyo aadamiga mooye haddaynu ni noolaha inta uu nool yahay waa daahir hadduu bakhtiyoo dhinto gowrac la'aan hadduu bakhtiyoo dhinto nijaasu isu bedelaya ayib dhammaanteed bakhtiga oo dhan nijaaso waa ilaa saddex mooye samaga oo malayga malayga waxaa laga wadaa waxyaalaha biyaha ku noolaadoo dhan baa samag laga wadaa suuradiisu say dooni ha u taallo ya marba hadduu badda ku nool yahay waa malay baktigiisu marka nijaaso maaha waa xalaal alxillu maytatu soo mayna xadiidka ah, ayib waljaraada iyo ayaxa ayaxana waa kanaa naqaanay wada socde waa la cunaa isagana baktigiisa waa la cuni walaadamiya iyo aadamiga mooye bini aadamku markuu dhinto isagana ma nijaasoobo leanna ilaahay baa karaameeyey allah karaameeyo noolaha kaluu ka karaamaysan yahayoo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba nijaaso maaha xataa hadduu gaal yahay ah, waa xageed geynaysaa innama almushrikuuna najasu ya mushrikiintu waa nijaas macnaha waxaa laga wadaa ictiqaadkoodaa nijaasaa laakiin jirhkoodu nijaaso maaha xadiista nabigaa kutus salawaatu rabbi waslamu caleyh wayuqsalu waa la dhaqi buu yidhi alinaau weelkiibaa la dhaqi min wuluuqi lkalbi eyga gelitaankiisaa laga dhiqayaa wuluuqa waxa waa afka carabka inuu geliyo waalkhinziiri iyo doofaarka gelitaankiisa uu afka geliyo ama carabka geliyaa laga dhaqayaa sabca maraatin toddoba goor baa la dhaqi ixdaahunna midoodbana bituraabi caraa lagu dhaqayaa weelka ey hadduu galo afka geliyo ama doofaar afka geliyo toddoba goor baa la dhaqi toddobadaa mid ka midana caraa lagu dhaqayaa ayib waxaa la mida eyga iyo doofaarka wixii ay dhalaan iyo wixii ka farcamana waa la mid ayib marka maxaa laga wadaa bimacnaa marka la dhaqayo weelka laga dhaqayo waa marka uu gaadho carabkiisu ama caliyadiisu ay gaadho afkiisu markuu gaadho kaadidiisa iyo saxaradiisuna waa kasii xag jiraan dhacaanka jidhkiisana waa la mid laakiin hadduu ingegan yahay oo isagoo ingegan weelkiioo ingegan uu taabto ama adigoo gacantaadu ingegan tahay jidhkiisoo ingegan uu taabto isma nijaasaynayaan markaa maalan wuu kugu rigtay eygi si soo ordahay buuba kugu rigtayba maradaaduu maray jidhkaaguu maray saasuu kugu ritay markaasuu ku dhaafay ma nijaasabu maya leanna laba ingegan isma nijaaseeyaan soo ma saxro iyo xaar ingegay haddaad saa u qaadto ya maxaa gacantaada soo raacay waxba urna kuma soo raacin ya yani nijaasada caynteediina kuma soo raacin wabittaali laba ingegan isma nijaaseeyaan macnuhu waa saas laakiin markuu nijaasaynayo dhacaankiisaa gaadhay ama kaadidiisa ama afkiisa ama waxaasaa gaadhay markaa way marka laga dhaqayo toddoba goor baa la dhaqiyo mid ka mid ah waxaa lagu dhaqayaa caro ah, xadiiskaasaa u sheegay eygu xadiis ku arooray in saa loo dhaqayo doofaarkana way uga qiyaas qaateen waase qiyaas daciifa ah, sida a'immada shaaficiyada qaar ka mid a ah ay tilmaamayaan ayb meeshaa uuna yidhi ixdaahunna mid ka mid ah waxaa ka fiican in la yidhaahdo ulaahunna ah, yacni toddobada dhaqmo midda ugu horraysaa carro laga dhigaya riwaayadaasaana xoog badan ayib isagu wuxuu yidhi mid uun ka mida toddobada ixdaahunna mid uun ka mida oo riwaayaasaa kusoo arooraysa lakin waa laga xoog badan yahay wayugsalu waa la dhaqi buu yidhi min saa'iri najaasaati nijaasooyinka intooda kale maratan hal mar baa la dhaqi middaasoo maradaasoo ta'tii imaanaysa calayhi najaasada korkeeda ku imaanaysa yaani kulli wada gaadhaysa wey eyga iyo doofaarka iyo wixii ka faracmay toddoba goor baa la dheq sooma dheh nijaasooyinka kalena hal mar baa ku filan halkaa mari laakiin waa inay ta'tii calayhi maxaa laga wadaa ta'tii calayhi waa inay wada gaadho waayo ataa cala shay baa la yidhaha shayga markuu dhammaantii wada gaadho waa inuu nijaasadaa meesha ka saaro nijaasada urkeeda dhadhankeedii iyo midabkeedii waa inay halkaa mari zuuliso halkaa mar baa kugu filan hadday zuulin weydana waa inaad mar labaad ku darto hadday zuulin weydo mar saddexaad inaad ku darto soo ma ayib allaahumma inayba adkaato la keri waayo caynteeda in la zuuliyo mooye oo markaa hadday adkaato saddex goor iyo haddii inta la dhaqay la keri waayo marka macfi waay ayb waalalaatu saddexdii goor baana afdalu fadli badan somaynadhe hal mar baa ku filan waalaaatu saddex goor inaad nijaasada dhaqdo ayaa afdalu fadli badan ayb waidaa goortii takhallalat ay kala miiranto alkhamratu khamradii binafsihaa nafteeda laf ahaanteeda hadday u kala miiranto oy khal noqoto tahuratu way daahir noqotay wain khullilat haddii la kala miiro biarxi shayin shay ku tuuridiisa fiiha dhexdeeda lagu tuuray hadday markaasi khal ku noqotana lam tathur daahir ma noqonayso cinda ashaaficiya wa cinda aljumhuur khamradu waa nijaaso maxaa nijaasadeeda sabab u ah waxay leeyihiin nijaasadeeda waxaa sabab u ah maadadan sarqaamka keenaysa maadadan ku jirtae wax sarqaaminaysa ee in isticmaalkeeda xaaraamaysay baa nijaasanimadeennada keenaysa day khamradii way kala miirantoo way kala degtay maadadii sarqaaminaysay baa ka baxday y hadday iskeeda iyadu u kala miirantoo maadadaasi ka baaba'do khal bay noqotaa markaa khalka waxa wuxuu noqdaa markaa shay raashinka lagu lagu darsado oo waxay u isticmaali jireen iidaan ahaan marka markay nacasoo kale u kala miirantoo maadadiis wax sarqaaminaysay ka baxdo markaa daahir bay noqotay waa la isticmaali karaa haddiise laakiin adugu aad ka shaqayso oo adugu aad ka shaqayso inay kala miiranto oo maadadii wax sarqaaminaysa inay jabto oy ka baxdo adaa ka shaqeeyey waxbaad ku dhex riday markaasi daahir ma aha bay leeyihi marka weli waa nijaas oo maxay nijaaso u tahay waaba kala baxday waxay leeyihiin shaygan marka uu ku dhex dhacay oo ama dabayl ku riday ama adiguba aada ku riday markaa nijaasay ahayd soo ma leanna maadadii sar waxay lahayd ya soo weli maadadii ma jirin iyadoo jirtaad ku dhex riday shaygu waa nijaasoobay marka isagoo nijaasoobay buu ku dhex jiraa ayib shaygii wuu kala miirayoo maadadii buu jabiyey wax sarqaaminaysa asagii weli waa nijaasay leeyihi ayadii hadday kala miiranto oo uu kala miiray oo uu kala dejiyey asagii oo nijaasaa weli kusii dhex jira asagaa nijaasaynayay leeyihin marka ah, saas daraaddeed daahir ma noqonayso haddii laga shaqeeyo laakiin hadday iskeed u kala baxdo markaas khal bay noqonaysaayo daahir bay noqonaysa ayib faslun wayakhruju waxaa baxaya min alfarji farjiga waxaa ka soo baxa alaaatu dima'a saddex dhiig dhiigaga xubinka ka soo baxa dumarka ayaa hadda laga hadlaya axkaamtooda wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarji xubinka taranka ee dumarka waxaa ka soo baxa alaaatu dimaa saddex dhiig baa ka soo baxa damulxaydi dhiigga xaydka wanifaasi iyo dhiigga nifaaska la dhaho iyo wlstixaadati iyo dhiigga dhabar furanka ama xidid furanka falxaydu dhiigga xaydka la yidhaahdo huwa isagu addamu waa dhiigga alkhaariju ee ka soo baxa min farji lmar'ati haweenayda xubinkeeda taranka ka soo baxa calaa sabiili sixati fayoobi jidkeedna ku soo baxa cudur aan ku soo bixine iyagoo fayow buu dumarka ka yimaadaa oo caafimaad qaba min hayri sababi lwilaadati sabab aan dhalmo ahaynna ku soo baxa wuxuu ku yidhi waa dhiig ka soo baxa xubinka taranka ee dumarka caafimaad qabna ku soo baxa calaa sabiili sixa wuxuu m ka ixtiraazayaa dhiiggan ee muxuu ahaayey dhiig furanka leanna dhiig furanku waa dhiig sidoo kale soo baxa laakiin muxuu ku soo baxaa ya waa nooc jira ah waay ta labaadna waa dhiig ku soo baxa dhalmo la'aanteed dhalmo ma keentee sidiisuu usoo baxaa qodobkaana wuxuu kaga ixtiraasayaa oo kaga saarayaa dhiigga dhalmada ee nifaaska maxaa yeelay waa dhiig la mida kaasoo kale laakiin isaga sababta keentaa dhalma ah kan dhalmana ma keento xanuunna ma keeno waa dhiig si dabiiciya dumarka uga soo baxa kaasaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey xaydliga huwa damu waa dhiigga alkhaariji ee soo baxa min farji lmar'ati haweenayda dhiig xubinkeeda taranka ka soo baxa calaa sabiili sixati fayoobi jidkeedna kusoo baxa iyadoo fayow min hayri sababi alwilaadati dhalmo sababkeed sabab aan ahayn yani dhalmo sabab aan ahaynna kusoo baxa dhalmo sabab aan ahaynna ku baxa ayaa la yidhahda ayib meesha uu ka yimaado sida xadiistu tilmaamaysa waxa weeyaan aqsaa raxmi almar'a haweenayda ama dumarka makaankooda ama minkooda meesha ugu sii sheeshaysuu ka yimaada yani waa ukuntii ilmuhu ka abuurmi lahaa oo soo burburtay waay marka waxay ku jirtaa meel shishe wa lownuhu midabkiisuna dhiigga xaydka midabkiisu aswadu waa mid madow muxtadim ya waa dhiig madow oo muxtadimun oo kulul ladaacun oo xanuujinaya yani markuu soo baxayo wuu xanuujinaya muujici waay waana kululya midabkiisuna waa madow marka hore uu soo baxayuu madow yahay xoogaa markuu socdo haddana wuxuu isu bedelayaa guduud guduudkaa wax yarbuu haddana uu isbedelayaa jaalla ahaan buu noqonaya haddana waa isbedelayaa calow buu noqonaya yani maru mar ka dambaysa waa soo khafiifaya laakiin markiisa hore midabkiisu waa madow urna waa leeyahay nifaaskuna oo dhiigga labaada huwa damu waa dhiigga alkhaariju ee soo baxa caqiba alwilaadati dhalmada gadaasheeda soo baxa waa markay haweentu saa u dhasho ilmuhu ka soo baxo dhiigga ka daba yimaadee gadaal ka soo baxa ayaa la yidhaahdaa nifaas la yidhaahdaa caqiba alwilaadati markuu ina yidhi waxaa meeshaa ku baxaya dhiigga soo baxa marka ay foolanayso ilmihii ma soo bixin ama ilmahaba dhiigga la socda kaasi dhiig dhalma ma aha waa damu fasaad bay leeyihi ya waa dhiig fasaad ee dhalma maaha sidaas daraaddeed haweentii iyadoo foolanaysaa dhacaan iyo dhiig waxbaa ka yimid ma tukanaysaa mise ma tukanayso ya war may tukani oo maxay u tukan weyday nifaaskii lama gaadhin nifaaskii weli wey nifaasku waa dhalmada kadib soo kuma dhihin dhiigga cibaadada diidaya nifaaska waa dhal ilmuhu markuu soo baxo dhiig ka dambeeyo waay caqiba alwilaada maxaad ka fahay dhalmada kadib way dhiigka yimaada ilmaha intuu meesha ku jiro dhiigga soo baxa ama ilmahaba la socda nifaas ma saas way maana ayib wlistixaadatu dhiig furankuna waxa weeye huwa damu waa dhiigga alkhaariju ee soo baxa fii hayri ayaami alxaydi maalmaha xaydka maalmo aan ahayn soo baxa wanifaasi iyo nifaaska maalmihiisa maalmo aan ahayn xaydku wakhtiyuu leeyahay uu ka hadli doono dhiigga dhalmaduna wakhti buu leeyahay labadaa wakhti waxaan ahayn dhiigga iska socdana istixaadaa la yidhahdo istixaadadu waa dhiigga dhiig furanka la yidhahdo ama dhawar furanka la yidhaahdo waana dhiig iska joogtaa inta badan ayib meeshuu ka soo baxana waa ka duwan yahayo isaga xanuun baa keena nabigu siduu ku sheegay sal alla alay wasalam xidid shaydaan haraatiyey waay xidid baa shaydaan haraatiyey kadibna dhiigganaa soo furtay wuxuuna ka soo baxaa meel sakuu ka yimaada yacni makaanka ama minka sokodiisa meel ugu sokaysa buu ka yimaada meesha dhiigga caadadu uu ka yimaado minka ama makaanka meesha usisa ushaysa ka soo baxo isagoo meel saku ka soo baxa marka waa dhiig xanuun keeno waa kaasi marka wax weeyaan axkaamtooda kala duwan saddexdaa dhiig waa kadib wuxuu bilaabay inuu ku yidhaahdo xaydku muddo intee leeg baa u badan muddadee u yar wa aqalu lxaydi xaydka inta ugu yare ee la dhihi karo waa xayd waa yowmun wa leyla waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin baa u yar caadada dumarka macnaa maxaa laga wadaa haddii habeen iyo maalin uusan gaadhin dhiiggaasi oo ka yar ku go'o caado maaha bay leeyihin xayd maaha waa damu fasaad caadadii salaadii diidaysa cibaadaadka maaha wa akaruhu intiisa u badanna xaydka intiisa u badane uu haweenka hayn karana hamsata cashara yowman waa shan iyo toban beri shan iyo toban beri hadduu dhaafo oo haweentii weli caadadiisii dhiiggii ka socdo muxuu noqonaa marka ya marka dhiig furan waay shan iyo toban beri wixii ka badan maya habeeniyo maalin wixii ka yarna caado maa saasuu ka hadlaya waqaalibuhu intiisa badanna dhiigga caadadu siduu u badan yahayna sittun waa lix beri aw amase sabcun mise waa toddoba beri intiisa badanna dumarku say u badan yihiin ama lix beri buu hayaa ama toddoba beri buu hayaa waa sida badan ayb wa aqalu nifaasi nifaaska iyo dhiigga dhalmada intiisa ugu yari laxdatun waa ilbiriqsi laxda kutubta qaarka waxa laga ina idiin qoraysa majja ya majja waa hal mar tufid waay hal maroo xubinku uu dhiigga tufo hal mar soo boodaa bas laxdana waa ilbiriqsi bimacnaa dhiigga dhalmada waxaa u yar markii ilmuhu soo baxo hal maroo ilbidhiqsiya dhiig hadduu soo baxo oo intaa ku istaago waa dhiig dhalmo intaasaa u yar intaa waa dhici karta inuusan kaba badaninba marka ugu horraysa intuu ka soo baxo bas in la waayaba waa dhiiggii nifaaska oo intaa ku ekaaday intaasaa u yar wa akaruhu intiisa badanna situuna yowman waa lixdan beri waay lixdan beri dhiiggii dhalmadu hadduu sii hayo haweenta ya oo islaantu weli dhiiggii sii qabto lixdan berina dhaafto maxaan dhahaynaa marka ya waa istixaada dhiig furan baa kugu dhacay waa jiran tahay marka ya lixdan beri wixii ka dambeeya dhiiggani ma aha dhiiggii dhalmada cibaadaysaa la leeyahay waqaalibuhu intiisa badanna dhiigga dhalmada intiisa badankiisu arbacuuna yowman waa afartan beri wa afartan beri baa u badan saasuu leeyahy waa say dumarku u badan yihiin macnaa saas qaba inuu yahay ayib wa aqalu tuhri daahirnimada inteeda ugu yar bayna alxaydatayni oo labada xayd u dhaxeeyaay hamsata cashara yowman waa shan iyo toban beri maxaa laga wadaa bimacnaa xaydkii xilligii ay ka qabaysatay xaydka iyo kan kale ee ku dhacaya muddada u yaree u dhaxayn karta labada xayd ee daahir ay ahaanayso waa shan iyo toban beri muddadaa ka yar shan iyo tobankaa beri ee daahireen ahaato loogu talagalay haddii dhiig ay isku aragto dhiiggaasi xayd maaha soo ma muddada ugu yaree la rabo inay daahir ahaato labada xayd dhexdooda waa shan iyo toban beri shan iyo tobanbaa beri gudahooda xayd maba soo geli karaba haddii dhiig kale soo dhiig soo galo waa dhiig kale ee dhiiggii xaydka maba ahabay leeyihi saas way macanaha ayib walaa xadda xad uma sugnaanin walaa xadda xad liakarihi intiisa badan uma sugnaanin yaani dhiigga waxaan u jeeda duhriga duhriga labada xayd u dhaxeeya intiisa u yar ee uu jiri karo waxaynu nidhi waa shan iyo toban beri intiisa u badanna xad male bay leeyihi waxaa dhici karta labadii caado inay udhaxayso bil inay udhaxaysaa dhici karta oy daahir tahay laba bilood inay udhexaysaa dhici karto oy daahirta shan bilood inay udhexaysaa dhici karto oo daahir ah. sidaas daraaddeed badanka dhanka badnaanta xad ma leh laakiin dhanka u yaraantaha shan iyo tobankaa bari xadidantahay macnaha saasay ka wadaan wa aqallu zamanin xuduuddaasoo dhan intaasoo dhan wa aqallu zamanin zamanka ugu yar oo taxiidu ay xaysho fiihi zamankaa dhexdiisa almar'atu haweenaydu ay ku xaydo oo caadadu kaga timaado waa tiscu siniina waa sagaal sano waay muddada ugu yar ee ay dumarku caadada ku helaan waa sagaal jir maxaa laga wadaa sagaal sano ka yar gabadhaan sagaal jirba gaadhay hadday caada haddii dhiig ku dhaco maxaad dhahaysaa ya dhiiggaasi caado maaha gabadhu waa jiranta meel kalea looga yimid laakiin sagaal jirba haddaynan gaadhin caado ma heli karto leanna muddadii ugu yarayd ee caadada lagu heli lahaa baysan gaadhin saasay ka wadaa intanoo dhan laga soo bilaabo wa lxaydi yowmun walayla laga soo bilaabo xadidaadahan xaydka intaasaa u yar intaasaa u badan saasuu u badan yahay nifaasku saasuu u badan yahay muddadaasuu u yaryahay labada xayd muddadu u udhaxaysa daahirku muddadaas waa u badmuddadaasaa u yar yaani badankii xad ma leh muddada gabadhu ay caadada ku helayso sagaal jirba xadidaadahaasoo dhan daliil la soo guuriyo oo manquula ma laha laakiin waxay u cuskadaan alistiqraa haddii ay dumarkii la dabagalay oo imaamu shaafici baadhbaadhay oo warkoodii uruuriyey intaasuu soo helay saas daraaddeed intii aan maqlay ama aan arkay ama aan ogaaday baadhis kadib dumarku waa intaa wixii sidaa ka baxsan ma hayno waa istiqraaga macna wax weeyaan haddii la baadhbaadhay oo la raadiyo oo la dabagalay natiijo waxaa la gaadhay inaan sidaasi ka gedisan jirinba haddii lasoo helo maxaad samaynaysaa waa midda keenaysa inay madaahibtu marka ku kala duwanaadaanoo xanaabiladu meel bay ku dhufanoo xanafiyadu meelba annaguna si kalaan soo aragnay dhahaya soo ma maalikiyadii baadhbaadhnayo annaguna sidan si kaga baan soo aragnay kulli qadaayaadkan marka waa qadaayaad ijtihaadi ah asalku waxa weeyaan sida saxda waxaa loo noqonayaa dimaada sifaadkoodaa fiican in loo laabto sifaadka ayaa kala saaraya laakiin taxdiidaadkani inta badan waa iska ijtihaadi madaahibtuna ay isla meel dhigin ayb waqtigaa inaga dhammaaday hada bilahi tawfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali sabi slm Mm.